bismi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى sayidina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu dhammaan walaalaha ama hadda ama gadaal naga daawan doona waxaan uga jeedaa wakhti dambe daawan doona waa qaybtii labaad ee su-aalaha ay walaaluhu nagu soo direen facebooka qaybtii hore waxay ahayd toddobiyo toban su-aalood tanna waxaan rajeynayaa inay toddobiyo toban kala noqoto su-aasha koowaad qofkana weydiinayay wuxuu leeyahay wilaan saaxiibba nahay ayaa guursaday gabadha uu guursaday markii hore labaatan garaam oo dahabay ku heshiiyeen meherkeedii inuu noqdo markii fagaarihii meherka uu tegey bay isagii la yaraatay oo lixdan buu ka dhigay sidii baa lagu meheriyey gabadhaasi maxay yeelanaysaa ma labaatan kay mise lixdan kay kadib hadday iskala kala tageen oo isku qabteen arrintii muxuu siinayaa oo ay ku leedahay su-aasha jawaabteeda waxaa weeye kii lagu meheriyey bay leedahay ama ha la ekaado ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado kay horey ugu heshiiyeen haddii waxa horee dhacay heshiis keliya uu ahaa eesan meher iyo caqdi nikaax ahayn haddii marka hore hoos ay isu soo nikaaxsadaan nikaax shuruudii leh oo meher la magacaabo kaasaa asal noqonaya laakiin af heshiisuun hadduu ahaa waxa caqdigii iyo nikaaxu ku dhacay shaahidkii iyo markhaatiguna goobjoogga ka ahaayeen oo hadda tusaalahan su-aashna la weydiiyey lixdanka garaama ayay gabadhu leedahay hadday wada joogaan iyo haddii ay kala tagaanba kala tagoodaasi markay reer noqdeen kadib hadday kala tageenna way wada leedahay hadday iyagoon isreeraysanin weli kala tageenna nuskeed bay leedahay wabilaahi towfiiq su-aasha labaad maanta ahna su-aasha sagaal iyo tobnaad qofkeena isweydiinayaa wuxuu leeyahay salaada sunnada ah ee faralka ka dambeeya waa imisa sideesa uga dambeeyaan duurka afar baa ka dambaysa maqribkana labaa ka dambaysa cishahana labaa ka dambaysa waa sideeddaas sideeddaa weeye salaadaha sunankaa ee raatibada la yidhaahdo ee faralka ka dambeeya guud ahaan duhurku waa afar ka dambaysa casarka iyo subaxu wax ka dambeeya ma leh maqribkana waa laba wax ka dambeeya cishahana wax ka dambeeya laba wey saa darteed sideed bay noqonayaan xadda ugu kaamilsan salaadaha faralka ka dambeeya ee sunnada ee ku xidhan iyadaee rawaatibta la yidhahdo saa'ilka xigay su-aasha labaatanaad guud ahaan ahna midda saddexaad qaybtan wuxuuna weydiinayaa wuxuule wakhtiga ugu fiican salaata salaatu duxada waana imisa rakaco wakhtiga ugu fiicani waa qoraxdu bannaanka markay xogay u soo baxdo dhulka iyo ciiddana kululaata wey nabigana ala slm xadiidkiisi waa kii ahaa salaatu alawaabiina xiina tarmidu lfisaal salaatu alawaabiin xiina tarmidu lfisaal salaada dadka alla u noqodka badan waa war markay nirgaha ay ku cago cagahooda ku kululaadaan ama ku caga gubyoodaan dhulka ay marayaan dabcan irgaha iyo geela ilmaha yaryarkii cagtiisu ma adkaanin dhulkoo soo kululaada markay ku istaagto way kululaanaysaa maanaa ciiddii dhulkaa kululaatay baa laga hadlayaa waa wakhtiga ugu fiican su-aashu qaybta hore qaybta labaad ragcaduhu waa imisa laba ugu yar sideedna waa ugu badan yihiin sideedna nabigu yowma fatxi markuu xilliga duxada tukaday xadiidkii umuhaani laba ragcadoodna saxaabada abu hureyriya waa kii u dardaarmee yidhi qofka ha ka tegin wa ragcatay duxa markuu fadligooda ka hadlayana waa kii lahaa saddexda boqol iyo lixdanka xubnood waagii beryaba mid walba sadaqaa laga rabaa adkaar iyo sadaqaad kale markuu sheegay wuxuu yihi intaasoo dhan waxaa kaga filan laba ragcadood oo waqtu duxaa uu rukuucayo su-aasha xigtee saa'ilka afraad ahna ta kow iyo labaatanaad wuxuuna leeyahay maalmaha waxaas ku soo baatay facebooka dumar beej furanaya kana hadlaya diinta maxay diintu ka qabtaa haweenku in meel babliga ay ka hadlaan waxaan qoraal ka aqriyey imaamu nawowi inuu yidhi codka dumarka cawra ma ahan maxaa ka jira arrintaas su-aashu waa laba qaybood midda guud ee dumarku ma ka hadli karaan meel fagaara haa ah. hadday wax wanaagsan sheegayaan ereygoodana anshaxiyo aadaabta ay ilaaliyaan ilahna subxana wa tacaala markuu dumarka hadalkooda ka hadlaya wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowli hadalka ha dabcininoo si dad iyo dareen xun kicisa ha u hadlina ha hadlina lama odhan saas darteed bay dumarkuna hadli jireen nabigoo lala jooga su-aalo weydiin jireen sala allahu alayh ali wasalam wixii la weydiiyena ka jawaabayeen in lala hadlana loo ogolaaday saa darteed codka dumarkuna cawro maaha haddii aynan iyadu ka dhigin hadalka imaamu nawowi loo tiiriya waa sax imaamu nawowi waa qabaa sidaas majmuucayna ku taallaa asal ahaan munaasabadeeduna waa masaa'ilka aadaanka iyo salaada qiraa'ada kor loola jahrayo wey haddayna goob iyo wakhti fitan ahayn codkeedu cawro maaha saylka xiga ee labaiyo tan iyo labaad anaan filaya ka shanaad inuu yahay wuxuu leeyahay anigoo ardaya waxaan jaamacad isaga bixin jiray lacag nin adeerkay ah oo meel isbaaro kontarool u taalla oo isbaaro dhigtay lacaguu ii soo diray baan iskaga bixin jiray aqoontaas haddaan wax ku shaqaysta maxaaraanba dabcan isbaarada waxaan u garanayaa dad meel iska dhigtay oo qori haysta oo dad iyo gaadiid waxay arkaan joojinaya oo baadaya dabcan baadaa dadka laga qaaday waa xaaraam laakiin hadda xaaraan qofkii laga qaaday hadda la garanayo oo la simayn kara ma aha haddii aadan ogeyn inay xaaraan tahay aadan ogeyn wax dembi ah kuma saarna haddii aad ogeed xaaraan inay tahay cunitaankeedii iyo isticmaalkeedii baad ku dambaabtay waana deyn kugu maqano dadkii lahaa inaad u sadaqaysa lagaa doonayo si aan aakhare ajirkaaga iyo camalkaaga looga goosanin haddii aad ogeed xaaraan inay tahay dadna laga soo xoogay wixii kale adigu barato haddaad shaqo nadiif iyo xalaal kaga shaqayso xooggaaga iyo dhididkaagaad maalaysaaye xaaraan kuguma aha sahiilka xiga wuxuu ina leeyahay labaatan iyo saddexaad si guud ahaaneed markaynu eegno su-aasha labaatan iyo saddexaad lacagaan ka sameeyey shay aan bannaanayn sida sigaarka iyo timaha dumarka haddii aan masjid ku dhiso wax ajira ma ka helayaa haddii aan ka hadalla lacag aan bannaanayn ama qaad laga sameeyey ama sigaar laga sameeyey ama siya ganacsi kaleoo khaldan oo ribo iyo laga sameeyey masjidkaad ku dhisto ka lacag ahaanaad masjid ku dhistay ajir uma lihid waayo xoolo aad leedaho xalaal ahaa maaha ajir baad ka heshayna waa lagaa aqbalay bay ka dhigan tahay xadiidkiina waa kii ah in allaha tacaala tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiban markana nabigeena alay slam xaaraanta sadaqa inaan la aqbalin waa kii yidhi laa yaqbalu allahu salaatan bigayri tahuur walaa sadaqatan salaad dahara la-aan lama aqbalo sadaqana lagama aqbalo min haluul wax musuq maasuq iyo xaaraana wax lasoo khiyaamaya kuma asaxdo sax masaajidkii laga dhisay waa lagu tukan karaa adiga hal waxbaa laga yaabaa ajir inaad ka hesho haddii aad xoolihii inaad ka xalaal noqoto doonaysay masjidkuna masaalixda guud ee lagu bixin karaa cala saxiixi uu yahay masaalix guud baa xoolaha lagu bixinayaa marka la yidhaahdo jidka masjidkuba labaduba waa masaalix guud xaraamna kuma aha wale culamada qaarkood ay yar dhibsadeen towbada aad ka towbad keenayso inaad isdhaafisee dariiqii mudnaa ku bixisa aad samaynayso ka tawba ahaan insha allahu ajir baad ka heli laakiin kamaal iyo sadaqa ahaan ajir masaajid dhisid malihide ajru tawba baad leedahay insha allahu tacala haddaad niyada wanaajiso su-aasha afar iyo labaatanaad qofkani wuxuu leeyahay taxiyaadka marka la aqrinayo infata la dhaqdhaqaajiyo ma bannaan tahay dabcan masalada masalo khilaaf badani ka jira weeye ku salaysan xadiidka farta dhaqdhaqaajinteeda sheegayaaye ma sugan yahay oo ma asaxay mise ma sugno faraytu rasul sal slm yadcuu yuxarikuhaa yadcuu bihaa yadcuu bihaa yuxarikuhaa ku ducaysanaya oo dhaqdhaqaajinaya ereygaa yuxarikuhaa wuu soo arooray xadiidkana waa ku jiraa riwaayada zaa'idata bni qudaama ruwaadda hiqaadkae la wariyay intooda kale ma sheegin saa darteed culimmadu labay u qaybsan yihiin qolale riwaayadan ma asixin oo baabu shuduud weeye kuwaasaana aniga ila raajixsan ila saxsan inayna sugnayn iyo culimmada way sugan tahay oo baabka ziyaadaatu thiqaad la yidhaahda weeye dabcan culimmada inay sugan tahay qaba inay sharciga tahay oo ay bannaan tahay oo weliba ajir laga heli bay qabaan kuwa kalena waxay qabaan inaan ajir laga helaynin laakiin salaad baa jabi midna maaha salaadda jabitaankeedu farta dhaqdhaqaaqeedu xubin kaamila ma aha ilaa cumaacumta ay intaasoo jeer la dhaqaaqda weeye masalatu lbutlaan ee karaahiya unbay gaadhsiinayaan mar hadday dhahaan ma sugna daliilkeedu waa laga fiican yahay salaada in lagu sameeyay ka dhigan tahay masaa'ilka labaatan iyo shanaad guud ahaan wuxuu leeyahay waa qof jira jooga jabuuti wuxuu leeyahay meesha yadan bidco badan baa ka jirta oy dadku aaminsan yihiin maalin sanadka ka midoo la ducaysta ha noqoto mawlid iyo micraaj ha noqoto magaalada oo la fasaxa marka munaasabadahaasi la gaaro laakiin intaasoo dhan ma bidca mise maaha su-aashiisu maaha su-aashiisu wuxuu weydiinayaa dadkii haddii la fasaxo inaanan soo shaqa tegin oon gurigii iska joogo iyadoo mawlid iyo micraaj iyo loo fasaxay ma jawaabtu waa maya waayo mee shaqada tegitaankeedu waajibna ma ahayn sunnana ma ahayn sida asalka haddii fasax uu qofku helo ama si gaar ah loo siiyo ama si guud ha loo bixiyo isaguusan camal bidca ka qayb qaadan inuu fasaxaa qaato oo uusan imanin ee wixii kale dana qabsadaay dembina maaha bidcana maaha saailka xiga su-aasha labaatan iyo lixaad wuxuu weydiinayaa cunug baa ii dhashay kadib timihii baan ka xeeray waxaa la yidhi waa la miisaama lacagna waa la bixinayaa intii ay miisaan timuhu noqdaan ee arrintaa iga jaahil bixi masalada xadiidka ah timaha in la miisaamo xadiid culimmada qaarkood xasan ay ka dhigeen taasina waxaa ka dhalanaya in ay wanaagsan tahay oy sunno tahay in sadaqadaa laga bixiyo dabcan dadkaa mudanee la siiyeyna dee ducadaa iyo qalbi wanaagga ka farxintooda ilmaha in waxtartaa laga yaabaa culimmada anasixin in badan oo kamid ahna oo xadiidkuma sugna tirina fadaa'ilul acmaal weeye oo daciifaba ahaadee waxaan waa baabul fadaa'il iyo sunan ee waa loo deliishan karaabay qabaan saa darteed way wanaagsan tahay laba gooraba in ilmihii sadaqada aad ka bixiso su-aasha labaatan iyo toddobaad saa'ilku waxa uu ina leeyahay ahna su-aasha tobnaad baan filayaa xalaqadan iyo qaybtan labaad ee su-aalahan marka uu tujinaya imaam salaada la jahraya bimaanaa kor u akhriyahaya sida maqribka cishaha iyo salaada subax ma inaa qur-aan akhriya sida faatixada oo kale ayaa la iga rabaa buu ina weydiinayaa mise inaan imaamka qiraa'adiisa dhegaysto markuu qur-aanka aqrinayo labadaba way sugan yihiin ilahay inuu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu lacalakum turxamuun qur-aanka haddii la akhriyo aamusa oo dhegaysta ila layidhahay naxariistaa laga yaabaa eh? aamus oo dhegayso mar haddii lagu yidhi weliba dhegaysi dheg raarici ah baa lagaa doonayaa faatixada mar walba in la akhriyana nabigeenaa sheegay sal slam xadiidka cubaadata bni saamit laa salaata ilaa bifaatixati alkitaabi buu yidhi faatixada haddaan la akhriyin salaad ma asaxayso kadib culimmadu sida laysu waafajinayo way ku kala aragti duwan yihiin sida aniga saxda ilaah waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu cumuumkeedaa guud oo salaad gudaheed iyo bannaankeedba ah waxaa laga soo reebayaa faatixada saa darteed faatixada waad aqrinaysaa laakiin wax kala aqrin maysid in inta imaamku qiraa'ada kor ula jahrayo inta imaamku qiraa'ada kor ula jahrayo wax kale ma aqriyaysid saa'ilka kale ee su-aasha labaatan iyo sideedaad ahna su-aasha koo iyo tobnaad ee xalqadda labaad wuxuu leeyahy qofkani waxaanay hooyo lagu soo qalay ilmo muddo dhan laba bilood dhiig baa iga socda markaan dhakhaatiirta la xiriirayna waxay ii sheegeen inay uga soconaya dhiigga ilaa saddex bilood su-aashaydu waa salaaddii sideen ka yeelaa ma dhiigga dhalmada ayuu noqonayaa mise waan tukadaa mar haddee laba bilood u dhammaatay way qabaysan dhiiggaana way iska daahirin dhalmadiina way dhammaatay kadib salaadaheeda ay tukan dhiigga haddii uu ka yimaado meeshii uu gaarana way ka dhaqi jirkeeda iyo dharkeeda iyo gogashaba salaaddii uu ka yimaado horteedna way u weysaysan damu fasaadin iyo damu istixaadatin dhiig furankii oo kaleetay ula dhaqmi salaadaha way tukan way soomi ninkeeda xiriir way samayn karaan marka ay taahirsata taahirsatay qabaysata kadib kadibna waa iska dhaqaysaa waa nijaaso haddii uu ka yimaadana weysaduu ka jabinayaa su-aasha labaatan iyo sagaalaad waana midda labaiyo tobnaad xalqadeenna wuxuu leeyahay in wiil iyo gabar la isugu diida qabiil dartiisa ma bannaan tahay waaridka waalidka sahadse hadday kugu dhahaan qof aan reerka ahayn kee ahayn reerkaa ahayn keenso ama haddaad qof aan reerka ahayn keento waan ku habaaraynaa habaarkaas ma i qabanayaa qof aad guur ku ballanteen aad wax waliba u samaysay hadduu kaaga tago sabab aan macquul ahayn ma dembaabayaa qofka ka baxay ballanta saddex su-aaloodoo isxambaarsan weeye su-aasha qofka haddii uu yahay qof wanaagsan diintiisa iyo dabeecaddiisa dhinaca ragga markuu yahayna xilkiiyo mas-uuliyadda gabadha iyo reerku guursanaya qaadi kara in qabyaalad loogu diidaayo asal ahaan ma bannaana waa si guud markaan u hadlayno si hoosoo gaara marka loo soo galo ee dhacdo gaara taagan tahay duruuf qiimaynteeda mudan weeyo way dhici kartaa dhib dhex yaalla labada reer darteed oo saamayn karaya ama saamayntiisa leh in uu cudurdaar u yeesho inay intay duruuftaa jirta uu diido way dhici kartaa asal ahaan qabyaalad laysuguma diidee man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh qofkaa diintiisa iyo dabeecaddiisa idin cajabiseed ka raalli noqotaan ee wanaagsan guursada baa layidhi fasawijuuhu u guuriya dumarkana fadfar bidaati diini waalkhuluq baa layidhi diin iyo dabeecad wanaagsan ha lagu doorta labadaba xadiidkii fatima binti qaysna wuxuu ku sheegay nabigu markay mucaawiya soo dooneen nabigana sal ly slam wuxuu sheegay amaa mucaawiyatu fa sucluukun laa maala lah waxba ma hayo saa darteed waa loogu diidi karaa gabadha haddii uu xagga raggaya qaybta labaad ee su-aasha waalidku hadday dhahaan waan ku habaaraynaa haddaad cidaan reerka hayn keento waalidku daacada way kugu leeyihiin qof wanaagsan sharci ahaan inay kaa xaaraantinimayaan maaha laakiin dhinac kale waxaad ka eegtaa adigoo ninkii haddaad tahay reer qaba waalidku xaaska fur hadday ku dhahaan xaq bay u yeelanayaan adnina aad ateecdaa lagugu yeelanayaa waalidkaadu isdhasheenoo idan kala gu'i karin qof isagoo kale uu badan yaho rag ama dumarahi in waalidka loo xumeeya loona gooyo meesha kuma jirto su-aasha qaybta ugu dambaysa isla su-aashaasi qofku wuxuu leeyahay qofaad ballanteen hadduu sabab la-aan kaa tago ma dembaabayaa ballantu haddaan sabab loo jebiyey jirin ma bannaana in la jebiyo haddii qofkii sabab ku kallifaysa jirtana qasab maaha sababtii inuu sheego qofka ballantii ma wadi kara inuu yidhaahdo u sheego bay u baahan tahay haddii uu u sheego sababna ay jirta dambaabi maayo laakiin qofka ballanta looga tegayahay isaga qofkaa inuu dembaabay inuusan dembaabin waxba kama khuseeyo inuu dambaabay iyo inuusan dembaabin isagii rabbi bay u taallaa haddiise uu kuu sheegoo yidhi hawshii aniga ma wadi karo haddiiba intaa ballanta ah aad wada heshiin weydeen oo iswadi weydeen haddaad reer noqotaan wakhti dheer si aad isu wadaysaan macnaheedu halka waxaa la gaaray inaydan sii wada socon karin dhibkun baa ka sii badanaya intii hore su-aasha soddonaad wuxuu leeyahay qof dumara ah oo dhowr carruura dhalmo kula soo hagaagtay soonka haddana aan awoodi karin maxay samaynaysaa dabcan hadda ma awoodi karto su-aal baa ka imanoo ma duruuf go-anoo koobanoo hadda haysata oo sida caadiga la yaqaan berri laga baxaya mise xaalad waxay gaartay hadda wixii ka dambeeya aynan sinaba u soomi karin hadday gaarto ama qofku gaadho xilli uusan sinaba dib dambe uu soomi karin uu waayeelay uu xanuunsaday xanuunadan joogtadeen lala soomi karin baa qabtay qofkaasi ama uu uur ha kaga tago ama umul ha kaga tago ama caado bila ku dhaafo ama kas ku dhaafee fidyuu bixinayaa maalintiiba miskiin buu quudinayaa hadduu qofkii awoodo xaalad buu yar xanuunsan yahay hadda laakiin markuu roonaado sidii roonaanbu inuu roonaadu caafimaadu rajo ka qabaa duruuftan inay ka dhammaatuu rajo ka qabaa uu sugayaa dib buuna u qadayn qalaha uu qadaynayana in yarin yar iyo halhal iyo labalaba iyo saddex saddex buu qadaynaya qadaynayaa su-aasha soddon iyo labaad saailkana weydiinaya wuxuu leeyahay waxaan ahay arday waxaan wax ka bartaa waddamada eshiya indhahaygu waxay qabtaan mar waliba dumar qaawan ee diinta maxay ka qabtaa dabcan arday kuma xirna masaladan marka labaadna kuma xirna eshiya qof kastoo waddan gaalaha jooga ama waddan muslimoo anshax iyo asturaadda aanay ka jirin bay mushkiladani haysataa ardaygaas ay u haysato kuwa isbitaalada joogay haysataa isbitaalka markaad tagto receptionka laga bilaabo kuwa shaqaalaha iyo kuwa bukaanka iyo kuwa bukaanka wadaba dee dad badan oo astureen baa kaa hor imanaya suuqa markaa usoo dhaadhacda waa lamid dukaama marka wax ka gadanaysa waa lamid markaad xafiisyo kala timaada waa lamid kuma xidhnaan rabaa inaan iraahdo in uu arday yahay qofkan ama eshiya joogo waxaan saamaynla in wadankii wadan gaala yahay ama wadan muslimoon dadku dumarku asturayn u yahay xaaladdaa markay noqoto maa tacumu bihi اlbalwa weeye intii la kari karo baa la ilaalin wixii aan la kari karin indhaha ku dhacayaan dembi maaha ama hal mar ha noqoto ama mar labaad iyo saddex ha noqoto jidkaad socotaa jidka inaad iska fiirisa waad u bannaan tahay hortaada dumar qaawan baa socda sii socda kuwana way soo socdaan kuwana midig bay kaa yihiin gaariga inaad iska fiirisaad u baahan tahay baskaaad soo raacday hortaada fadhiyaan oo gadaashaada fadhiyaan meel makhaayad baadoo gaajisan wax ka cuntiri miiska kaa horeeya kaa midigay iyo kaa dambeeyay fadhiyaan kuwii ku adeegayeyba iyagii ah inaad wax ka dalbataad ad u baahan tahay dukaankaad wax ka gadanaysay bay fadhidaa isbitaalkii aad lahayd dad baan wadaa bukan bay fadhiyaan miiska kaa soo horjeeday fadhiyaan mar hadday sidaas tahay laa yukalifu allaahu nafsan ilaa wascaha naf waxayna ilaahi ma saaro wixii awooddaada ishaada kudhac ka baxsanna dembi maaha adiguna dadaaloo indhahaaga inaad ka laabto waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim indhahooda inay laabaan noqo taasuuna nabigaanu tilmaamay sal sl markuu cali ku yaa caliyu laa tutbic nadrata nadra fa inamaa laka aluulaa walaysa laka athaaniya aragtida ishu ku dhacday ee hore awooddaada wax ka baxsan weeye saadaad qof usoo jallecday ishaadu ku dhacdee dumar qaawan oo kugu noqday mar labaad ha ku celin baa lihi tii hore awooddaada ka baxsan tahay wix awoodda ka baxsan marka laysuma haysto su-aasha soddon iyo saddexaad laba keliyana ay ka dambeeyaan xalqadeenna maanta wuxuu iswana weydiinayaa in afartan mid ka mida la haysto ma qasab bay igu tahay jawaabtu waxaan dhihi karaa haa oo maya haddaa adigu leedahay aqoon aad wixii masaladii iyo deliilka sharciga ku ogaan karto asalku daliilka sharcigaad ogaan karta inaad raacda weeye waa marka koobaad marka labaad haddii aad haysato ay kula joogaan ay kuu fududahay dad culimo ah oo waxaad u baahataba aad weydiiso oo kaaga jawaaba diin iyo cilmina aad ku kalsoon tahayna iyagaasaad madhabu man yuftiihi waa ninka caamadeh eh. ciddii u fatwootay ahlulcilmi ee lagu kalsoon yahay madhabkiisaa madhab u ah labadaa midna haddaynan ahayn ama adigu dad aad waxbarayso amaad qaaditoo dad kale xukumaysa ijtihaadkeedana aadan gaarin asalku hal madhab inaad raacdo weeye si looga fogaado xeeladaysi iyo xogay luuqluuq raadinoo kolba madhab loo boodo kolba kanaa ii sahlan iyo kolba kanaa ii fudud inaad u boodboodood hawa raacdo waxaa ka fiican hal madhab inaad raacdo keliya wixii deliil khilaafeed ogaatana aad ka leexto saa'ilka ama su-aasha soddon iyo afraad aanan filaya tan lix tobnaad xalqadeennan inay tahy masaa'ilku wuxuu leeyahay maxay diinta ka qabtaa inaan xiriir la yeesho gabdho badan waxaan ahay nin dhallinyaro ah maxaase igula talin lahayd dabcan su-aashani kra keliya meahee dumarka laftoodu waa su-aalay weydiin karaan inay dhowr nin la sheekaysato oy guur kala hadasho diintu maxay ka qabtaa labaduba way bannaan tahay haddii qofku si saxiya daacadiiyo guurdoon yahay mid waxay kaga hadlaan culimmadeennu gabadha intaasoo nin ay aadayaan haddii siismo reerkoodii la weydiistay oo gaadhay gabadhiina ninkii la siiyey aynan imanin inay bannaan tahay alkhidbatu cala alkhidba in qofku gabadhii uu u doonana laga daba doono markay ka hadlayaan khidbadu waa in dadkeedi intuu weydiisto iyaguna aqbalaan halkaa hadday gaarto niman kale lama ogola inta kale dee wax rasmi a ah ma jire nin iyo laba iyo saddexba arrin guur gabadhu way kala hadli kartaayo faatim binti qays markay ciddada ku jirtee nabigu ha ii timaada ii ima uu yidhi arrintaada anoon kula ogeyn ha guursani uu yidhi markay ciddada ka baxday u timid ragay mucaawiye iyo nin kale ka mid yihiin baa labadaa nin ay ka sheegtay baa ii yimid oo gurigala hadlay bay tiri marka hal nin ka badan bay ahayd dadkii guur kala hadlay nin baa maray la hadlay ilama hadli kartid ma ahayn saas darteed nin iyo ka badanba gabadhu guri way kala hadli kartaa haddaynan doonis gaarin ninkana hal qof oo dumar iyo ka badanba guri waa kala hadli karaa waayo hadalkan la hadlayo waxna waa laga wada hadlayaa waana la isbaaraya qof qof kale waa ku maqan yahay xog iyo war kalena banaanku ka raadinaya inuuba cajabin waayaa laga yaabaayo qofkan laakiin waxaan amaa taladu waxaan ku talin lahaa qofka dumarka gabadha intaadan la sheekaysanin xogta banaankaa soo xuuraanoo soo ururi intaad sheekadii fogaataan meel berri xog dambeoo gadaal kaaga soo baxday inay ku baddashaay adna culays baad geliyo in ceebna laguu soo sheego qalbigaagiina meeshii ku tacalluqaa laga yaabaa kadib aad noqota ninka nebigu u yimid ee yidhi rasuulka ilahi namra'ati laa taruddu yadda laamisin heyb wax iskama dhahda buu yihi markaasu wuxu yhi talliqha iska fur marka wuxuu akhaafu an tatbacaha nafsi aad baan u jeclahoo qalbigun iga raacaan ka yaabi iskaga haysu yidhi saa marka qalbigaagiina inuu raaco ceebaadan ku qaadan karinna soo baxda way dhici kartaa marka maxaa lagaa doonayaa waxaa fiican marka hore haddii gabadha markaad kor ka aragta muuqaalkeedu ku cajabiyo ku qanciyo intaadan iyada xiriir la furin horta qoyskeeda iyo iyada aqoonteeda iyo dabeecaddeeda iyo diinteeda iyo dadka yaqaana iyo soo warayso haddii intaa ay ku anfacdo mise hadday ku anfici weyde intaa hadday ku anfici weyde iska badaade iyadana ha lugoyn islugoyn hadday intaa ku anfacdo markaa kadib iyada hadalkii oo laba qaybooda iyadoo lafteeda inaad qiimaynayso iyo mawaaqiftaad ka wada hadlaysaan qofkaad rabtay inay tahay iyada lafteeduna inay ku aqbalayso ay ku yeelayso markaa kadib buu hadalku ku fiican yahay talada hadalkuna wuxuu ku fiican yahay inaanu badan oosan dheeraan hadal badanna haan ma buuxsho waxa hubaalkaana jacaylku kahasaawaha banaanka amaaha jacaylka rasmiga banaanka abowa abayada lagu hayo rasmi maaha weli marka reer la noqdo ee dhaqan la galo ee la isdabeecad iyo shaksiyad arko markaasa ama si rasmiga ah la isu jeclaadaa ama la kala yaacaa saa darteed waxaadna ku garan labaan weligood wax badan sheekaysan oo reerkooda si fiican u dhaqmaad arka isjecel laba sanada soo wada socday oo usbuuc iyo bil ku kala boodayna waad arka masaladu haddaba marka horena okay okay okay okay malaa'ig baa la ismoodaa marka dambena tii runtahayd baa la isula yimaadaa wabilahi towfiiq su-aasha ugu dambaysa ee soddon iyo shanaad kolba haddii ragga saaxiibada ila jooga waxay leeyihin tu ka dambaysaan haynaa wixii aniga isoo gaadhay warqadaha horyaallun baan ka hadlayahay su-aasha soddon iyo shanaad dhinacna toddobiyo tobanka xalqadan labaad anigoo salaad ku jira buu leeyahay qofkani haddii haddaan hindhiso alxamdulilaahi ma odhan karaa qofka kale u garab tukanayana may ajiibi karaa yacni yarxamuka allaahu may dhihi karaa qaybta hore haa qaybta dambe maya adigu alxamdulilah ma dhihi kartaa haa xamdiga waa dikri ilaahi faatixdiisa alxamdulilahi kama bilaabato salaaduna liltahliili waatakbiiri waataxmiidi waay qofka kugu xigan ba kudhihi yarxamuka maya waayo isagu aduu kula hadlaya yarxamuka adiga allah kuu naxariisto laa yasluxu fiiha shay un min kalaami innaasi dadka in lala hadlood qof la hadasho la khitaabto kale uma suubata salaada alxamdu lilah waad dhihi kartaa yarxamuka allah isaga kuma dhihi karo hadduu khaldamoo ku dhaha yahdiikum allahu hadna ma dhihi kartid waayo idinkaa wada hadlaye alxamdu lilahi ilah baad u mahad celinaysa intaasi waa xalqadii labaad toddobiiyo tobankii kale ee su'aalood su-aasha shaag dhiman ayaad sheegaysaan maxay tahy alxamdulilah su-aashani waxaa la leeyahay qof dumarahoo ilmo in lagu beero u baahatay sababtoo ah xayawaanaadkeedan iyada xuntaay ilmuhu ka abuurmaan baa daciifa laba khiyaar baa la siiyey inteeda bannaanka lagu beero kharash badana iyo gabadh walaasheeda in looga soo qaado oo waa la qabaa baa la yidhi gabadhaas tan hore way bannaan tahay ta waa ma bannaano xaaraan wey teeda haddii la beerayo way bannaan tahay bannaanka lagu soo beero markay soo yar xoogaysato dib minkeeda loogu shubo laakiin haddii gabadha kale laga soo qaado su-aal baa imanaysa ilmaha yaa dhalay calooshuu ku jiray ma meel la kiraystayba iyadu mahooyay u tahay mise habaryar bay u tahay intaa waxaa ka daran xunta walaasheed iyo biyaha ninkeeda maxaa isu xalaaleeyey inay isku darmadaan xunta walaasheed walaasheed buu qabaa xuntii walaasheed iyo biyaha ninkeedu inay isku darmadaan maxaa baneeyey caqdi nikaaxuu baneeyey ma jiro saas darteed in walaasheed looga soo qaado ama ha la qabo ama yaan la qabine ma banaano hadhowna waxaa imanaya khilaafka fiqhigii ah hooyadu mata ukunta iska leh baa hooye ah tanna waxay ahayd meel kira ahaan iyo loo degan yahay mise tan caloosheeda uu ku dhashay ku xambaartay baa hooye ah ta kalena mutabarico weeye habal la dambaabo xaaraan ha noqotee kadib waxaa imani haddii tiibaa hooye ah la yidhaahdo ilmahan maxalaal baa mise waa wacan ilaan ninkan biyihiisiiyo gabadha xunteeda isuma bannaana in laysku daro haddii la yidhaahdo tii laga soo qaaday hore qowlka culimada ay yidhahdaan mucaasiri fuqahada joogta hadda qaarkood in badanoo ka mida ah ay qabaan ilmihii wacl buu noqonayaa hooyada wacl ilma hooya caloosh kusidee madhabkaas qowlka marka la qaato noqonaya marka kuweeda banaanka loogu barbaariyo khayr allaha siiye dee ciddii ahl iyo qaraabiya walaalaha kharashka ka caawin kartan ka caawiyaan wabilahi towfiiq xalaqadii qaybtii labaad iyo maanta su-aalaha facebooka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa intaynu xalqadda saddexaad isaga iman doonno sidaa ayaa nabadgelya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu